bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna الshaykhu صالح بn cbdالlah الcusaymin غafar allahu lahu wlahum jamiعa bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi وآlihi wslm alraximuun yarxamhm الraxman irxamu man fi lardi yarxamku man fi samaa wa min taraa'iq raxmatu raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuula almutuun khaasatan usuul xadiidi lmustafaa wrasuul mujtabaa sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin yafuuzu bisacaadati alcajil walaajil fahada huwa almajlis alkhaamis cashar min majaalisi iqraa'i wa sharxi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 weliba cilmiga aan gooni ahaan ugu sii jirnay kitaab alcilmi aan kusii jirnay baabu imu man kadaba cala اnabiyi sala allahu alayhi wa aalihi wasalam baabu imi man kadaba qofkii ku been abuurta nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam dembigiisa ayuu baabkan u baab yahay baabu imi man baabu imi lkadibidhe cafwan baabu imi lkadibi been abuurshi lagu been abuurta dembiga ka imaana ayuu baabkan u baabiyay cala nabi nabigu lagu been abuur sala allahu alayh waali wasalam in nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu been abuurta xumaanta iyo dembiga ka ratima ayuu baabkan u baab yahay xadiid saddex boqol iyo sideedaad can cali bni abi aalib waxaa lagu radi allahu tacala arda qala wuxuu qaala nebi nabigan wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam laa takdibuu calaya war haygu been abuurinina fa innahu maxaa yeelay man kadaba calaya qofka igu been abuurta falyalij naara naar haggala weeyaan qofka an igu been abuurta oo nebi maxamed calayhi salatu slam wuxuusan dhihin waa dhahay la soo istaago naar haggala muxuu aha alimaam albukhaari ee xadiidkaas soo saaray alimaam muslim fii muqadimatihi ayuu ku soo saaray weeyaan marka been abuuradka lagu been abuurta nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam abaalkeeda iyo qofka jazaha lagu abaalmarina naar ayuu noqonaya weyaan xadiid saddex boqol iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu taala anhu qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulkan wuxuu yihi sal ll slem man kadaba calayhi qofka ugu been abuurta mutacamidan xaal uu yahy mid u qastay oo u kasay falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu makaano fadhigiisa min annaari naarta uu lahaa ha diyaarsada ayuu nabigeena cadayna sala allahu caleyh wasalam laa maxaalad qofka naar wuu geliye ee meeshuu naarta ka geli lahaa ha u diyaargarooba sidaa weeyaan xadiid saddex boqol iyo tobanaad can samurata ibni jundub xalw radi allahu taala arda can nabi nabigan wuxu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu man xadatha qofkii ku sheekeeya oo iga sheega canii xaggayga xadiidan xadiid iga sheego wa huwa isagana yaraa uu arko uu u maleeyo amaba uu arko annahu isaga kadibun inuu been abuur yahay xadii been abuura qofkii iga sheega isagoo weliba u haysta inuu been abuur yahay fa huwa isaga axad lkaadibiin kuwa beenayaalka ama been mxuuaha beenta abuurtay mid ka mid ah weeyaan xadiidkan imaam muslim fii muqadimatihi ay kusoo saaray ibnu maajahna wuu soo saaray weyaan axaadiistan saddexda marka nabigeena sala allahu caleyh waslem wuxuu ka digayaa in qofka muminka ah uu u qasta inuu nabigeena ku been abuurta sala allahu calayhi waali waa dembi aada u weyn ina kadiban calaya layska kadib kadib iyo been labayga nagu been abuurta alayhi sla lamid ma ahan dadka kale beenta lagu been abuurana naam lagu been abuurana ma ahanin saas weyaan marka arinta ayada marka waxaa weeyaan khatar ayay leedahay maxaa yeelay diintii dhan baa ku dhacaya haddii nabigan lagu been abuurta caleyhi salaatu wasalaam macnaheeda weeyaan hadal aanan jirin xugun aanan jirin waxyi aanan jirin ayaa nabigan loo tiirinaya alayhi salatu loo tiirinaya arrintaa marka waxay keenaysaa diintii inuu inxiraaf ku dhaca amaba diintii ay roganto sida qolyihii yahuudi iyo nasaaradii uu taxriifka ay diinta ugeliyeen in diintan taxriif ugu dhaca ay arrintaa ka dhalanaysa sida aawadeed marka been abuuradka nabigan lagu been abuurta waa ka wan beenta caadiga ah qofka isagaa naar ayuu galaya ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam marka qofka inuu iska ilaaliyo inuu nabigeena ku been abuurta waa wax aad muhiim u ah waxyaabaha tambiiha u baahan horaana dhowr jeer aan baraarujin waxaa ka mid ah dadka axaadiista dadka baro amaba dadka dadka wacdiyo oo wacada ah amaba dadka cilmiga dadka baro haddii aad aragta qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waali wasalam haddii bukhaari iyo muslim xadiidka uu ku sugan yahay xagga iska dhig dhibaato malahan waliba muslim waa laba qaybood imaam muslim muqadimadiisa axaadiista ku yeelo oo muxua ah, gogoldhaca ku yeela iyo axaadiista sulbiga iyo lafdhabarka ku yeelo waa kala duwan yihiin muqadimada oo xadiidka number one wixii ka bilowda muxuu ahaa muqadimada markay dhamaato number one ilaa xadiidka ka dhamaada ama kitaabku ka dhamaada waa xadiid saxiixa axaadiid saxiixa weeyaan sidoo kale bukhaariga dhammaantiin waa xadiid saxiixa ilaa mucalaqaadka mucalaqaadka oo muxuu ahaa imaam bukhaari uu leeyahay qaala rasul lah sal sl isagoon sanad usoo aroorin ama qaala abu hurayra uu leeyahay ama qaala alxumaydi iska leeyahay marka hadalladaas noocaas oo mucalaqaadka marka laga reebo muslima laga reebo muqadimadiisi laga reeba inta kale waa ajmacat lumma inay saxiixiin qofka marka wuxuu u baahan yahay inuu muxua ah, inuu xadiidkaas bukhaari kusugan muslim uu hooye taa ma laha laakiin axaadiista inta kaleo soo hartay sunanka muxuu iyo masaaniidda iyo macaajimta iyo waxaa inta la midka oonan sunan oona ahayn saxiixeynka ahayn qofka markuu akhrina waa inuu iska hubiya xadiidkaas sixadiis lidaalika imaamka alimaam saalex ishaami xafidahu llah kitaabkan muqadimadii gogoldhicwati uu nooga sheegay inuu sunanka wixii ah sida uu galaa wax alle wixii muxuu ahaa aanan ahayn bukhaari muslim siduu muxuu ahaa eh, musnad imaam axmed cidda uu cuskaday hakada wuu cadaynaya meel walba marka in laiska hubi waa muhiim haddii marba aad aragta xadiid inuu qaala rasuulu llaahi sala allah alay slam ku qoran yahay bukhaari muslim haduu yahay calaa ras walcayni waa hadduusan ahayna hubi xadiidkaas inuu saxiix yahay intee laga heli marka intee laga heli alimaam albani caley ramat ullah ayaa aad u tanqiixiyey aad ugu shaqeeyey aada ugu shaqeeyey waayahay eh, musnad imaam axmed rag baa ka shaqeeya oo had waa muxaqaq konton mujalad ayaa lagu taxqiijiyey eh, muxuu ahaa kutubaha qaar waxay shartiseen sixa sida muxuu ahaa alxaakim fii mustadrakihi iyo eh, ibnu khusayma fii saxiixi iyo ibnu xibaan fii saxiixi iyo dhammaantood waxay yidhahen waa muxuu aha waa saxiix laakiin intooda badan axaadiis saxiix weeyaan axaadii marka soo gelaysa ay alcumuum qofka inuu taxari iyo sameeyo haddii xataa qofku ka shakiya ahlucilmiga u weydiiyo xadiidkaas xadiis maxay tahay si uusan ugu been abuur nabigeenna waa laga maarmaan calayhi salaatu wasalaam waxaa dheeri inta ayada qofka inuu manhaj ka dhigta axaadiista daciifka ah iyo axaadiista mawduuca inuu dadka ku wacdiyo oo qalbigooda uu ku dabciyo arrin sax maahan arrin nin imaam muslimna muxuu ahaa muqadimada qaar ku sheegaya kutubaha ducafada laga qorayna aad bay u waramaan iyo mxuu axaadiis mawduuc ka warrama waxay ninbaa min suurati alfaatix ilaa suurati الnaas qur-aanka wuxuu dejiyey fadaaishiis waxa weeyaan isaga ayaa mxuu ahaa iska diyaarsaday wuxuu leeyahy qaala rasul lah sal slam man qara'a suuraة اlfaatixa falow kada wakada saasuu leeyay waman qara'a suuraة اlbaqara falow kada wakada suurat alcimraan kada wakada axaadiid meeshaan oo mxuu ila naas ayuu diyaariyey markaasa waxa war inkaad qabe say wax kaa yihiin waxaan aad nabiga ku been abuurin maxay yihiin markaas wuxuu yidhi waxaan arkay dadkii inay u haajireen ay u haajireen eh, ibnu isxaaq eh, maqaasidiisii iyo dhankaas iyo qisastii in loo aaday ayaan arkay oo laga haajiray quraanka aanka ilaahi subxaana wa tacala akhrintiisii marka waxaan u dejiyey waxaan u dejiyey in dadka ay qur-aanka jeclaadaan yacni yakdib liajli rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam xitaa loo been abuurana waa kala duwan yihin lidalika arrinta ayada in laga dadaalo oo laga murgo oo laga marmaan axaadiista nabigeena sal allah alay in ay been amaba daciif ay kaaga dhacday isilaaliso bukhaari muslim haddii ay yihiin cala ras wixii ka soo haray waana iska hubis waana iska hubis weyaan naam ayib midda kale madaanta axaadiis daciifka meelaha laga hela waa macruuf waa meel la yaqaan insha allahu tacala qode qofkii ahlu cilmi ah amaba fanigan axaadiista wax ka yaqaana aad u garan karaa axaadiis daciifka meelaha madaantooda dacfiga iyo saxiixa axaadiiska waxyaaba kala saara kutub tahriij saaxib nasb raaya zaylaci iyo mxuu ahaa alxafid bn xajar talkhiis alxabiirka iyo dhankaas ayuu qofka ka heli kara axaadiista dacfigooda iyo sixadooda iyo inta la halmaasho oo mxuu ahaa takhriijka axaadiista aadka xoog u saarto iyo mucaasiriinta intaba weliba ilahay fadligii subxana watacala beryahan waxaa fudaatay in axaadiista daciifkaha iyo saxiixa ahaa kombyuutarada la soo geliyey oo maktaba shaamila maktabada shaamila loola yaqaano oo mxuu intaasoo kun oo kitaab ay ku jirta ayaad waxaa weyaan gelaysaa kadibna kutubaha axaadiista daciifka kala saaraysa qaybtaas ayaad dooranaysaa xadiiska ayaad gelinaysaa matnigiisa waad helaysaa xitaa sheekh gogol sheekh gogol ma taqaanaa ayaa muxuu ah laftarkiisa qofkii wax kala saari kara kaalmaysan karaa oo waxaa wuxuu geynaya murtaqiyaat ahlixadiid iyo meelo ayaad muxua ku geyn karaa ood ka waa waxyaaba lakaalmaysan kamid la kaalmaysan kara ay ka mid tahay marka in laga dadaalo laga murgo qofka uu ugu dadaalo in nabigeen kumeen abuurta calayhi salatu slam isagoo la diin dadka gaarsiiy waa arin khatar ah, liska ilaaliy jazakum la khayran in aadna loogu dadaalo ayb baab اlاkhtibaai bاlcilmi cilmiga in laisku janto oo qofka cilmiga lah aan cilmiga lahayn uu kor u eego ood mxuu anamaa saa helo inay banaanta oy waxba dhibaato lahayn xasad maahan xasadka lama ogola laakiin qof kaa cilmi ron inaad tirahda allow anamaan saasoo kale helo isaga tiisaa u baaqi noqote inay fiican tahay iyuu baabkan u baabya weyaan baabu likhtibaai jamasho la janto bilcilmi cilmiga lisku janto ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex boqol toban iyo koobaad can cabdillahi bn mscuud waxaa lagu radi allahu tacala arda qala wuxu yidhi abdullahi bn mascuud waa nabigeenna khaadimkiisa calayhi salaat slaam waa ninka caalimka ahaa saaxiibu qur-aanka ahaa qaala nabigeena wuxuu yidhi alai slat slam laa xasada jamasho ma jirto xasadkan xasadka caadigaha ah ma aha ilaa fitnatayni laba shay mooyane laba shay unbaa laisku jantaa oo qofka uu tamaniya amaba uu daraya inuu meesha iyada isna gaaro labadaa maxay yihiin rajulan waa nin oo ataahu llahu maala maal uu siiyey maal baad ilahay ku mashaqay subxana wa tacaala fa sullita kadibna waxaa lagu diray calaa halakatihi inuu ku bixiyo ood ku baabi'iyo fi lxaqi jidadka xaqi inuu ku baabi'iyo masaajida ku dhis madaarista ku dhis aytaamta masaakiinta ku kafaala qaad muslimiinta uu kaalmay wamaa ilaa dalik khayrkaas dacwadii ku fidi hayrkaas iy mxu arxaamtii iyo aqribadii ku xiriiri wamaa ilaa daalika guurkii cidda guurla-aanahu mxuu ahaa tabar aanhayn ugu guuri yacni xoolihii saas od ilaahay wa tacaala inuu ku baabi'iyo ama uu ku bixiyo ad ilahay ku sallid subxana wa tacala kow kow io wa rajulu nin oo aataahu llahu alxikmata alla xikmad uu siiyey fa huwa isaga yaqdii biha xikmaddaas ayuu dadku kala saaraya wa yucallimaa dadkan uu baraya labadaas unbaa in la janto oo qofka muxuu ahaa kor loo eego oo ilaahayow maad isiisid anna la yidhahda ay banaanta ayuu nabigeena cadayna sal alla alay slam culimadan waxay leeyihiin ayaga ay labadaas nooc wixii lamid mid ahna oo la nooc ah wax wanaag ah oo aakhare loogu dhawaanay oo wanaag lahna ayadna qofka ilaahw maad isiisid waa la dhihi karaa iyo ikhtibaadka maxay ku duwan yihin marka waa qofka inuu tamaniyo in ilaahay subxana wa tacala nicmadan maalkan cilmigan caafimaadkan madaxnimadan wanaaggan qofka ilahay uu siiy subxana wa tacaala inuu ka qaado oo isaga lagu soo wareejiyo amaba lagaba qaadaba ama halagu soo wareeji ama lagu soo wareejin xasad ayaa la yihahdaa ka isaga waxaa wey in alxasada yakulu xasanaat kamaa taakul xaab naar kamaa taakul naar xaab yani xasanaadko dhan ayuu baabiinaya xasadka ka isaga taas waa ta ayada madmuum waa aad iyo aad khala iyo khaslad iyo sifa qof uu ku tilmaano oo ka oo ka xunna waa naadir aad ba u taa waa qodobka koobaad qodobka labaad qibtada maxay tahay qofka ilaahay uu nicmada siiyey inaad tira ilaahu ana nicmadan oo kale wanaagaan oo kale maadsiista adduunya hadii ay tay waa iska banaanta dhib ma ay camal aakhira iyo alle wax loogu dhawaana ay tahayna waa mustaxab waa sunna marka taas labadaa saasay ku kala duwan yihiin weyaan waayahay xadiidka amaba baabu tacliim biarxi su'aal dadka in wax lagu baro in su la weydiiyo oo qofkii wax baraya dadka uu su-aal kadibna su-aal weydiinta iyada ah uu cilmiga dadka ku baro ay ku qaataan inay mashruuc taho jid nabigan u maray calai sl slam ay tahay ayuu baabkan u baabya weyaan lidaalika tacliinta qofka markuu waxbari inuu dadka wax weydiiyo ood hebelo bal ka warran ah, mxuu ahaa masalada sead u waxa weeyaan waxyaabaha jadbul intibaaha qofka baraarugiisa iyo mxuu ahaa diyaargarowgiisi ayaa waxaa weeyaan soosoo jiidani soo jiidata macalimiinta qaar fasal geli carruur yar wax ama waxay wax udhigayaan eh, arday wuu soo geli cashirkuu sii daynaya sida hadda duruusta anagoo akhrininteeda badan sii daynaya marka ma garan karo ataqdiya raajic ama feedback canugan w inuu fahmay inuusan fahmin aad uma garan karo marka uu kusii daynaya waa iskaga tegaya sax ma ahan arrinta ayada asal ahaan tarbiya ahaan sax ma ahan weyaan in ardayga wixii la baray dib loo weydiy lidaalika hadda imtixaanaadkan la qaadi ood aragteen oo canug uu e keeni mid b uu keeni mid c uu keeni waa in la ogaada canuga wii lagu shubay wixii la baray ma fahmay mise un fahmin waa ariiqa duruqda muxuu ahaa su-aashay ka mid tahay weyaan marka arrinta iyada ah nabigeena ayaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam waana arrin mashruucah oo dhibaato lahayn wanaagsan weyaan xadiid saddex boqol toban labaad cabdulahi bin can cabdillahi bni cumar waxaa la wariyey ibnkhaaab anna rasul rasulka wuxuu ku wary sal slem qaal nabigan inuu yidhi ina min ashajari geed ayuu ka mid ahaaday ina min ashajari geedaha ayuu ka mid ahaaday shajaratan geed ama geed ina min ashajari geedaha ayuu ka mid ahaaday shajaratan geed laa yasqutu usan dhacaynin waraquha caleynteeda waa geed caleen weligiis kama dhacdo kow wahiya iyadana mahalu muslimi qof muslimka ayay la too tahay xadiuunii ii sheega oo iga warama maa hiya geeda ayada geedka ay tahay ii sheega ayuu nabig ala sl wuxuu nabigeena yidhi alayh geed waxaa jirta ama geed geedaha ka mid ah oo caleyntiis wligicaleyntiisa weligii uusan dhicin muminkana la tooah muminka la tooah ii sheega ayuu nabig yihi calayhi salaat slaam kow fawaqaca annaas dadki waxay ku dhaceen fii shajari albaadiyati geedaha duurka ku yeela ayay ku dhaceen qurac iyo muxuu ahaa wamaa ilaa dalik geedihii anwaacdoodii ayay sheegsheegeen waayahay wawaqaca fii nafsi anna naftayda waxaa ku soo dhacay annaha nakhla inay geed timireed geed timireed inay tahay ayaa igu soo dhacday ayuu yihi cbdullahi bn cumar radi allahu ta an arda wuxuu yidhi fastaxyaytu waan xashooday marka maxaa yeelay abubakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo kibaar asaxaaba inay meesh fadhiyaan laga yaabaa marka waan xishooday ayuu yidhi lidaalika cilmiga xishood ma lahan marba cilmi hadduu yahay baabkaas xishood ma jiro weyaan laakiin edab in wax lagu weydiiye waa sax fa qaala waxay yidhahen ya rasul rsulka allow ahbirnaa biha noo sheeg annaga waan garan wayne noo sheeg fa qaala rasul wuxu yidhi sal slm hiya nahla waa geetimired qaala cabdulahi wuxuu yidhi faxadatu abi aabbahay ayaan marka aan u sheegay aabbahay ayaan u sheegay nacam biha bima waqaca wuxuu ku dhacay fii nafsi naftayda inay igu soo dhacday geetimireed inay tahay ayaan abba u sheegay weyaan faqaal wuxuu yidhi lian takuuna inaad ahaato qultahaa mid sheegay ayaa axabbu la kalgaceylo baday ilaya ani xaggayga min an yakuuna inuu ii sugnaado lii kada wa kada intaasu aduun intaasu adduun inaan helo waxaan kaga jeclaan badnaan lahaa inaad sheegi lahayd oo ina cumar ama cabdulaahi bin cumar ayaa masaladaa sheegay in la yidhaahdo ayaan wax walba ka jeclaan lahay weyaan soomaalida waxay dhahaan qofka bini aadanka ah qof inuu ka wanaagsanaado ood muxuuaha ka cilmi bato ood ka xoolo bato u jeceliya waxaa ka jira canug isaga uu dhalay waa soo ma jeed yacni isagii muxuu ah wuxuusan eh, taqriiban ku guulaysan ayuu jecelyahay inuu wiilkiis ku guulaysta radia allahu tacala arda khaasatan markii ay tahay cilmi iyo xikmad iyo xambaar diineed marka ay tahay weyaan geedkan marka timirta la yihahda xaggay mumin ka shabahdaa agey timi hadday muminka xaggey ka shabahdaa yaa muxuu ahaa aan isweydiin annaga marka xaggey mumin ka shabahdaa na na na nacfiga tirada badan nafcigeeda nacam xaggee kale ha dhadhanka macaan nacam muminka daa'im waa qof layin layin alakhlaaq dhankee kale waa cagaaranta nacam waa mutafaa'il muminka daa'iman qofka muminka ina amrahu kulahu khayr daa'iman waa iska barwaaqaysanya haduu dhibaysanya haduu muxuuha dhankee kale nacam ya urna ma lahan muminka daa'iman wasakna ma lahan allah jamiil dhankee kale nacam ya qodxaan iyo waxba ma lahan kale nacam ha maasha allah jamiil ayb waa sabr badanta haye dhankee kale jamiil nacam caafimaadka qofka muminka almumin alqawi waxaa muhiim ayadna ah, jaanibka kale oo muminka waa la dhibaateeya muminka daa'ima waa la dhibaateeya waa la dhibi dana markii la dhibaateeyo idfac bilatii hiya axsan ayuu ku bedelaa timirta waa fogta mogta dhagaxa lagu tuurayaa sooma waa lagaxyaynaya marka dhagax lagu tuuro maxay soo ridaysaa timir macaan badan ay soo tuuraysaa muminkana waa sidaas waa la marka la dhibaateeyo ayuu qofku wuxuu ugu bad idfac bilatii hiya axsan yacni qofkii dhibaateeyey ayuu wanaag ugu bedeli nabigeenna maal u ah ugu horeeya calayhi salaatu wasalaam ninkii reer baadiyaha isagoo socda go-i u saarnaa shaalka ahaa iyo wix la midka uu ku jiiday saas ugu soo jiiday ilaa halkaas ay ka dhaawacda nabigeenna calayhi salatu slam markaasaa wuxuu yidhi xoolaha aabbahaana ma laha aadna ma lihid ee xoolaha ilaahayna si saasuu ku yidhi nabigeen intuu saa u eegay calayhi uu muusooday ayaa wuxuu yidhi waxaa la siiy ninkaan xoolaha laga dharjiyey calayhi salaatu salaam waa timirta nooceeda moogta marka timirta jawaani badan bay ka shabahdaa weyaan nacam baab juluusi fadhi la fariistay ayuu baabkan u baab yahay liistimaaci cilmi cilmiga dhegaysigiisa ayuu baabkan u baab yahay in loo fadhiisto inay mxuaha sunno tahay ayuu baabkan ubaabay xadii saddex boqol toban iyo saddexaad can abi waaqid ileyti waxaa laga wariyey radia allahu taca u arda ana rasuula rasulka al sal l slm baynamaa goor huwa isaga jaalisun uu fadhiya filmasjidi masjidka uu nabigeena fadhiya calayhi dadkana macahu nabiga ay la jiraan calayhi salatu slaam id aqbala alaaatu nafar saddex qof ayaa nabigeena soo qaabishay saan ayaa loo fadhiyey markaas saddex nin baa soo qaabishay nabigeena calayhi salaatu wasalaam faaqbala itnaan laba ayaa markaas soo joosteen saddexdina way soo socdeen laba ayaa soo leexdeen o fa aqbala waxay usoo jeesteen itnaan laba ilaa rasul rasulka ale wadahaba waaxid midna waa iskasii iskasii socday waa sii jiitay qala wuxuu yihi fawaqafha way istaageen calaa rasuulila nabiga ale du istaageen calayhi salaa slaam fa ama axaduhuma midkood miya fara'aa wuxuu helay furjatan meel bannaan oo fi lxalqati la fadhiyey meel ka bannaan ayuu helay ama aakharu kii kale miya fajalas wuu fadhiistay khalfahum gadaashooda ayuu fadhiistay oo boos ayuu waayey wa ama aaliu kii saddexaad miya faadbara daahiban faadbara wuu dubr jeeday dhabarka ayuu jeediyey daahiban xaal u mid tagay falama faraqa rasulla nabig al markuu muxuu ahaa wacdigii iyo kelimada uu dhameeyey iyo darsigii qaala wuxuu yidhi alaa ahbirukum idinka sheekeeya can nafari alaaat saddexdii nin minkiiga sheekeeya xaaladooda ama axaduhu midkood miya fa awaa ila allah allaweyne ayuu soo dunmay fa awaahu alla dumay kii ilahay baa usoo damiyo ilahay baa soo damiy subxaana wa tacaala wa ama alaakharu kii karmiya fastaxya wuu inuu dadka ciriiriya dhibaateeyo amaba inuu taga ayuu xishooday ama darsiga u dhaafo ayuu xishooday ka xishooday fastaxya wuu xishooday fastaxya minhu allana uu ka xishooday inuu cadaabo inuu dembiga u qabto inuu muxuu ahaa yani dembiguusan dembigiisa dhaafin ilahay uu ka xishooday subxana wa tacaala wa ama alaakharu kii saddexaad miyaa kale wa ama alaakharu kii kale miya faacrada wuu iskaga jeestay cilmigii iyo khayrkii iyo nabi maxamed ala sl iskaga jeestay faacrad allahu canhu alla ayaa ka jeestay saas ayuu nabigeen ala sl sl marka xiliqa dikriga haddii qofka uu soo mara inuu iska fariisto ayaa loo baahan yahay laakiin labadan garanay labada nin oo soo laabatay garanay miduu ilaahay subxaa wa tacaala soo dunmay iyo miduu ilahi subxaa wa tacaala ka xishooday labadayba garanay laakiin midkan icraabka uu ku dhacay tusaale ahaan qofka xalqaa socota kaadi ayaa hays maba fariisan karaba amaba waalid baa u yeeri ama howlbaa ka dayacan ama balal ayuu leeyahay amaba uu xanuunsan staal u socdaa waa macduur ninka isaga isna waxaa weyaan hadduu xalaqada ag maro uusan kusoo laabin fa acrada fa acrada allahu canhum iyo noqonaya kala maya saas ma aha weyaan arrinta culimada waxay leeyihin xaafid ibn rag badan waxay leeyihiin laba dhan baa laga fiirinaya dhanka koobaad ninka isaga ah oo waxaa weeyaan eh, jeestay inuu nabigeena yaqaanay calayhi salaatu wasalam inuu ahaa munaafiqiinta oba naf shaksi aan uu nabiga u yaqaanay calayhi salaatu wasalaam waa laga yaaba suuragal wa waxaa kaloo suuragal ah inuuba muslim ahayn od gaal ahaa waxaa kaloo suuragal ah in wax cudurdaar haba yaraato od lahay ayna jirin oo nacitaan uu nacayo darsigan iyo wakti muxuu iskaga lumi diida meel uu socdana aana jirin inuu jaanibkaas laakiin hadduu macduur qofka yahay soo ma galayo culimada ay leeyihiin raximahullah raxmatan waasica haddii kale xaraj iyo culays ayaa lagu dhici lahaa oo darsi kasta oo socda in la fariistay noqon leh sooma adoo muxuu ah hawlo badan ay kugu taagan yihiin amaba xataa waxba aan ka fahmayno darsi kale oo waxaa weya waxaad ka fahmaysa u socon lahayd nacam baabu tahabuti hubsasho la hubsada min alcilmi cilmiga la hubsada oo cilmigaada cilmi rasiin ah oo sugan inuu noqdo in lagu dadaalo ayuu baabkan u baabiyo weyaan cilmiga sidiisaba cilmi shaki yar hadduu ka aad ka cararayso cilmi noqdo masalada qofka sheegayaa kadibna soo saas mahen haddii laftirkeeda lagu celiyo oo amaba midka loo saaro madaxuu qofka xoqanaya kaas cilmi lama yihahda kaas shaki ayaa la yihahdaa marka cilmiga qofka inuu iska suga masaaisha waa lagama maarmaan taabutka cilmiga lagama maarmaan weyaan walow haba yaraada in yarba ha noqdo laakiin cilmi yar oo nuxur lahoos sugan qofka inuu barto waa laga maarmaan lidalika waxyaabaha qof uu kaalmeey waxaa ka mid ah albad biusuul qofka inuu meelaha hoos kasoo bilaabo xadiiu baranaya inuu meesha u hooseys kasoo bilaabo fiqi ayuu baranaya inuu meesha hooseys kasoo bilaabo wuxuu baranaya muxuu ahaa tafsiir inuu kisaaru sawar kasoo bilaabo wuxuu baranaya musalax inuu muxuuaha bayqooniyadii wixii kasii yar uu kasoo bilaabo haakada funuunta in muxuu ahaa hoos uu kasoo fuulo uusan kor kaga imaanin qof ayaa laga yaabaa weligiis diin muusan dhiganin markaas wuxuu ka bilaabayaa albukhaari wa muslim ayuu la cilmigan ka baranaya hadduu qofku wacd u dhegaysani ama uusan waqti cilmi barasho hadda eh, aalibcilmi u noqdo uusan hadda haynin ood leeyahay war aniga waqtiga adigaga lumin lahaa fadhi kudirir iyo shahmacaan iyo baabkaasna diinta ila iska dhegaysani ayta waa baab kale laakiin cilmi haabit o rasiina ah qofkii raba oo caalim uu ku noqda waa inuu muxuu usuusha ka soo bilaabo man xurima usuul xurima alwusuul usuushaasu qofkii muxuu aha laga hoojiyo inuu cilmiga meesha u sarraysa gaarana waa laga hoojiya saas weyaan usuusha marka laga maarmaan xadiidka saddex iyo toban iyo afaraad can laga wariyey zawji nabiy radia allahu tacala ardaha sidiiqa binti sidiiq um ilmuminiin anaha iyada kaanat waxay ahayd caaisha laa tasmac midaan maqlin shayan shay laa tacrifu ayna garanaynin oo cilmi ah, ilaa haddii ay maqasho raajacat fiihi way ku laaban jirtay ama qofkii ay ka maqashay ay ugu laaban jirtay ama iyada ayaa ku laaban jirtay xataa tacrifahu ilaa ay ka garato weyaan cilmi aynan aqoonin haddii ay maqasho way hubsan jirtay dib bay ugu laaban jirtay cidda ay ka maqashay iyo meel intay dib ugu laabato ayaa hubsan jirtay weyaan radi allahu taala arda wa ana nabiya nabigeena sal sl qaala wuxuu yidhi nabigeena maalin maalmaha ka mid a man xuusiba qofka la xisaabiyo cudiba waa cadaabi qof marba haddii la xisaabiyo waa la cadaabay ayuu ku dhawaaqay alayh slat slam qaalat waxay tii caaishatu caaisha radi allahu ta faqultu waxaan nabiga ay ku leedahay awalaysa miyuusan ahayn yaquulu llahu alla weyne mid yidhaahde ama mid dhahay fa sawfa dib dambe ayuu yuxaasabu qofkaas la xisaabi doonaa xisaaban xisaab la xisaabi doonaa yasiiran fudud soo alla ma wa ama man utiya kitaabahu biyamiinihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran su-aalla mausan dhihin subxaana wa tacaala qaalat waxay tidhi fa qaala nabigeen wuxuu yidhi calayhi salatu slaam inamaa dali inamaa in kalama ahana daalika arrinka isaga ah oo xisaaban yasiiranta ah alcardu waa bandhig weeyaan oo qofka dembigiisa inta alla subxana wa tacaala kanafkiisa asturkiisa uu geliyo uu yidhahdo addoonkaygiiyo soomaalin fulay waxaa dumbiga maadan samayn soomaalin heblaay dhibka maadan samayn markaasu balaa warabbi ilaahayu nacam waa iga dhacay ilasaasuu leeyay adoonkii ilaa uu ka yaqiinsada inuu halaagsamay kadibna markaas rabbigan subxaana wa tacala sida xadiiska ku sugnayd uu leeyahay adduunku waan asturay maantana waxa weyaan waan kuu dhaafay rabbigan dhaha subxana wa tacala kaas waa cardigii ayuu nabig yidhi alayh sl slam walaakin warka lagu laabaya man nuuqisha alxisaaba xisaabta qofka lagu dhalaaliyo oo lagu adkeeyo yahlak wuu halaagsamay ayuu nabigan cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka tahabutka marka xadiidkii iyo tacaarudkii fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira ayuu rabbigan yihi subxana wa tacaala nabigan wuxuu le alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man xusiba cudib qofkii la xisaab waa la cadaabay markase isu qabanayaan arrintii ay isu qaban weyday kadibna cilmiga ay hubsanaysaa marka qofka aalibicilmiga masaaisha eh, noocaas oo qofka u muuqanaysa inay iska hor imaanaan waa inuu suga hadda waxaa la akhriyaa subaxdi oo sheekh cumar uu subax ku akhriya xafidahu llah halkan dafcu ihaama aliraab fii ay kitaab yani aayadaha kitaabka qur-aanka kariimkaa ayaa mararka qaar laga yaabaa inaad istusisa inay isku dhacayaan oo iyaga isbaraambarayaan in arinta ayadaa lagu kala xaliyo kitaab dhan ayuu ka alifay ashekh shinqiti maxamed amni shinqiti aleyh ramat ullah saafi adwa albayaan kitaabka asaga ayuu sheekha akhriya waa kitaab qima aad u sarey oo qofka aalibcilmiga markuu muxua marxalo mucayana gaaro lagama maarmaan kutubaha noocaasa mushkil xadiidka ayaa ka mid o axaadiista nabigan ala sl slam qaar baa is leedahay tacaarud baa muu ka jiro hadda xaadiistii man masa dakarahu qofka dakarkiisa iyo xibintiisa taranka taabto falyatawada iyo xadiidka inamaa huwa bad bidcatu minka waa un xibin qeyb ka mid laba xadii wa labada xadii qofka kan arkana arko waxaa weyaan wuxuu le xadiis madaxa isla galeen sead yeelani makanaad beenaysaa makanaad rumaysaa makanaad qaadata makanaad ka tagtaa ma garanaysa marka markii marxalo mucayan la gaaro qofka waa in oo mxuu ahaa tabiitan cilmiga waa inuu xataa axaadiista iyo nusuusta daahirkeedii muuqaalkeeda kor u yahay inay mxuu ahaa tahay mid barambarayso waa qofka xataa sida loo kala saari lahaa qaar baa mansuuh noqoni oo la nasakhi qaar baa caam ah qaarna waa khaas qaar waa mulaq qaar eh, loo sheegay qaar gadaalda hakada qofka inuu mxuu ahaa eh, yani qaar baa xataa dakarkaas taabashadiisa qaar baa fowqa culimada in badan ba ku kala fasiraan calcumuum marka waxaan kala jeedaa qofka inuu mxuu ah tatbiit alcilmiga helo waxaa lagama maarmaan inuu muxuu ah waxyaabahaas noocaasa oo mararka qaarna iska hor imaanaan aad dareemayso aad si fiican meel uga hubiso oodan hadhowta shaki kaaga jirin cilmigaada u noqdo calaa bayina nacam khaasatan qofka taalibicilmiga ah oo xernimo u go-ay weyaan xadiid saddex boqol anas malik radi allahu ta arda qaal wuxuu eh, khadimka nabigeena anas baynamaa goor naxnu anaga juluusan aan fafadhino maca nabi nabigeen aan la fadhina calayhi salaa slam fi masjid masjidka aan la fadhino nasiibkooda intuu leegi bal arka nabi maxamed bay la fadhiyaan calayhi salaatu salaam dakhala waxaa soo galay rajulin baa soo galay oo calaa jabali rita saaran nin baa riti la soo galay masjidkii nabigeenna calayhi salaa slam waxaad ogaataa nabigeenna calayhi sala masjidkiisa cariish ayuu ahaa cariishka ma aha jingad ma sida mxuu ah loo dhista ayuu u dhisnay nabigeena ala sl kor geedtimireedkaas ayaa kor ka saarnaa laamankiisa iyo caleyntiisa saarnayd hoosna tiirar caadi aho mxuu aha qaar geeda iyo qaar dhagax iyo dhoobo iyo waxba isku dhex jir noocaas marka rag baa jiray reer baadiyihi iskaga kaadin jireen eeyaha soo geli jire mararka qaar waxaa weeyaan nin um, awrtaa layskaga tuqsan jiray wamaa ilaa dalika dadka lagu xabisi jiray dadka mxuu aha istalaan baa loo isticmaali jiray salaada lagu tukan jira nabigeena ala slam yani xaaladda meesha ay joogtaad garanaysaa iyo meesha ay xaalada maraysay marka nin soo galay kadib rtig wata ayuu ku tuqsaday masjidka gudihiisa ayuu fariisiiyey faanaakha wuxuu ku tujiyey uu fariisiyey fi lmasjidi masjidka uma caqalahu kadibna wuu dabray uma ama wuu xiray uma qaala lahum wuxuu ku yidhi ayakum muxamadun kiineebaa muxamed ah intiina meesha fadhida kiineebaa muxamed ah wanabiyu nabigeena sal slm mutakiyun uu dangigsan yahay bayna dahraanihim bartamahooda saxaabada bartamahooda ayuu nabigeena saa u dangeegsana calayhi salaatu salaam o faqulnaa waxaan idhi haada kanaytu arajulu ninka ah alabyadu ee cad cadaanka almutaki ee dangiigsan ninka cadaanta badanoo dangiigsan miyaad aragtaa ninkaas waa lagu yidhi farta lagu fiiqay fa qaala lahu rajulu ninku wuxuu ku yidhi nabigeena wuxuu ku yidhi ibna cabdilmualib in cabdilmualibow bal arka nebi maxamed iyo yaa rasuul llahi anabiy baabkaa ma jira ina cabdimualibow hataa yaa muxamed allah ka dhiga ma jirta ina cabdimualibow waa reer baadiye abcan fa qaala lahu nabigu wuxuu qad ajabtuka waan ku maqlay ama waan ku oo kale weyaan faqaala lahu rajulu rajulu ninka wuxuu ku yidhi nabigu wuxuu ku yidhi alai sl aniga saa'iluka waan ku weydiinayaa su-aalayaan ku weydiini famushadidun calayka su-aatan waan kugu adkaynaya famushadidun waan kugu adkaynaya calayka dushaada fi lmasalati su-aashan waan kugu adkaynaya su-aalaan ku weydiini aadnan kugu adkaynaya falaa tajid ha caroonin calaya aniga fii nafsika naftaada ha i af adayg ayaano dhasha waa malaha amaba hawsha aan wata hawl adayg aan ka raba ah ee waxa ii dulqaado saasuu ku yidhi nabigeena cala sl nin xikm badan ayuu ahaa fa qaala wuxuu yidhi nabigeena cala sl slam wuxuu yidhi sal waxaad weydiisaa camaa badaa lak wixii kuu muuqda ood inaad rabta sheega aniga waxa ka xanaaqa ma ahi fa qaala wuxuu yidhi asaluka waxaan kugu weydiinayaa birabbika rabbiga magaciisa iyo jiritaankiisa aan kugu iyo warabbi man qablaka iyo cid alle dikaaraysa rabbigooda ayaan kugu weydiinayaa allahu alla miya arsalaka kuu soo diray ila annaasi dadka kullihim dhammaantood dadka dhan ma ilahay baa kuusoo diray yaa ayuha nnaasu inii rasuululahi ilaykum jamiican ilaahay baan kugu dhaaray allihii rabbigaaga ahaa inti ka oraysan rabbi u ma allah kusoo diray subxaanahu wa tacaala waayahay gaalada dhaqankooda waxaa jiray xitaa iyagoo gaalo ah markii allah lagu dhaariyo subxaana wa tacala way ka istaagi jireen waxyaabo badan oo wanaag ahay lahaan jireen iyagoo mushrikiina ay haddana aad iyo aad waxyaaba badan ilaalin jireen weyaan lidalika waxyaabaha la yaab kale oo loo sheega oo sharafta badan waxaa ka mid ah aragteen afar gees weeyaan dhan ah, khaasatan dhanka muxuu ahaa waqooyiga oo muxuu ahaa annaga hadda qiblada noo dhankaas ayada ah, waad aragteen garangar dhanbaa garangaray ka saas meesha ayada maxay meesha ayada qayb badan oo ka ah waa kacbada gudaheedii nafaqadii ay ku dhisaayeen kacbada oo xalaasha ahayd waxay ku ballameen waxay dhaheen kacbadii markay dumiyeen dhisaayeen nabigeenana calayhi salatu salaam marka iyada uu muxuu ahaa wiil yar u ahaa oo muxuu aad u soo barbaaray oo muxuuha dhalinyaro oo aad u xooggan u ahaa calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay kacbadi dhisaayeen markaasa nabigeena calayhi sl slaam ayaga marka waxay yidhahdeen qof annaga naga mid ah yuusan xoolo xaraan kacbada gelin naag dhille ah waxay ku muxuu ahaa kusoo shaqaysta dhilnimadeeda wax ribo ah wax dad laga soo dhacay xoolo agoonna baabka isaga lagu dhawayn xalaalun hala geliya miiran saasay ku ballameen waa gaala waa nimanka mushrikiinta oo saddex sanam kacbada ka buuxiyey waxyaabaha manaaqibteeda ka mid tahay markaasaa kadibna nafaqadii iyo xoolihii iyo kharashkii xalaashaa ku yaraaday kadibna kacbadii qawaacidda nabi ibraahim uu ku dhisay calayhi salaatu salaam iyo foundationkii iyo asaaskii ayay nafaqadii agaari weyday way soo dhaweeyeen markay soo dhaweeyeen ayaa kadibna waxay geliyeen hilaalkaas amaba xidig mxuu ahaa wareegaas ay saa ugeliyeen bishaa saa wareegsan ay ugeliyeen kulligeedna abcan kacbada gudaheeda maahan oo qeyb ka mid ah banaankeeda weyaan laakiin kacbada gudaheeda inta ayaa badan niminkaas bal arka marka niminka arka say u dadaalayaan marka jawaanib iyo dhinacyo fiican oo wanaag ay lahaan jireen kadibna wuxuu yidhi rabbiga i rabbigii dadka ka horreeyey abuuray ayaan kugu dhaariye ma ilaahay baa ku soo diray saasuu ku yihi nabigeena ala sl ninka reer baadiyaasaadhihi waayahay faqaala wuxuu yidhi nabigeena alayh sla slam allaahuma nacam allaan ku dhaartay waa ha allah isoo diray subxana wa tacala isagaana ku dhaarnaya qala wuxu yidhi anshuduka waxaan kugu dhaarnaya bilah alla weyne allahu alla weyne miya amara ku faray an nusallii inaan tukano asalawaat alkhams shan salaadood fi lyowm maalinta iyo waleylat habeenka inaan tukano ma allah ku faray hadduuba alla soo diray marka howlahan taas wuu aaminay sooma aaminin kadibna acmaashan kale oo nabigu uu dira u faraya ina alla ku dhaarinaya inuu alla muxua usoo dhiibay subxaana wa tacaala nacam waayahay wuxuu yidhi qaal wuxuu yidhi inshudik waan kugu dhaarna bilah alweynaan kugu dhaarinayaa allahu alla weyne miya amara ku faray an nusalli inaan tukanno asalawaat alkhams shan salaadood fi lyowmi maalintii waleylat habeenkii qal wuxu yidhi allahuma allahyw nacam qaal wuxuu yidhi ashudunka waxaa kugu dhaaran bilah weyne allahu alla weyne amarak miyuu ku faray an nasuuma inaan soomna hada shahra bishan min asanati oo sanadkan bisha ramadaan inaan soomna ma allah ku faray subxaana wa tacaala qaal wuxuu yidhi allahuma allahu ha allaan ku dhaartay waa nacam qal wuxu ashuduka waan kugu dhaarna bilah alla weyne allahu alla weyne miya amara ku faray an taahuda inaad muxuu ahaa qaaddo haadihi sadaqad min aqhniyaaina kuwa naga taajiriinta ah fataqsimaha ad u qaybisa kuwa naga fuqarada ad ma allah ku faray faqala nabig wuxu yiri sal slm allahuma alla nacamha faqala rajul ninku wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey bimaa ji'ta bi waxaad la timid waan rumeeyey haddiiba alla aan kugu dhaariy ood alle igu dhaaratay waxaad la imaaday waan rumeeyey kow wa ana ana rasuulu man waraa'i int iga muxua dambaysaan adeeg u ahay adeega oo min qowmi tolkayga tolkaygan anna aan warkaan gaarsiinaya wa ana anigana dimaam ibnu aclaba ninka dimaam ibnu aclaba ayaan ahay ayaa wuxuu yidhi ahu bani sacd bin bakr saas ayuu muxuu cadeeyey ninkaa saxaabiga ah jaliilka ah radi allahu taala arda marka nabigeena sal allahu alayhi waali waslm ninkaa markuu u imaaday waxbuu hubsanayey ninkaas nin dhaga xiran oon waxba maqlin ma ahayn ilan tawxiidkii ayuu weydiiyey nabigeena alayh salat slam salaadii ayuu weydiiyey sonka ayuu weydiiyey zakadii ayuu leeg ayuu weydiiyey ood mid walba libi alla ku dhaarina subxaana wa tacala muxuu rabaa inuu waxaan hubsada ayuu rabaa inuu hubsado ayuu rabaa marka qofka aalibcilmiga ah waaa ninka marka hubsaday wii ood qabsaday wuxuu intaan aniga aan marka aan adeego ka ahay oon dadka gaarsiinaya qofka aalibcilmiga marka waxaa la rabaa cilmiga inuu saa u tusaale ahaan hadda kitaabkaan dhiganayno oon baranayno qofka inuu intuu iska dhegeysto kadibna isku laabto ood mxua boorsa iskaga rito kadibna galabta dambe uu soo qaata nini oo mxuu iskaga rito ma sax maaha waxaa muhiima in cilmigaas la suga oo la marsada oo qofkii u sugo u hubiya oo inta baaba lasoo mari baab walba muxuu ah wixii ku jiray muxuu ah inta dabartiisa uu ku dadaal laga maarmaan waa laakiin inaad boorso iska gashato waxaa ka fiican in muxuu ahaa la suga saas ayaa ka wanaagsan weeyaan in la dhegaystana dhib ma laha ayib baabu maa maa yukrahu min karati suaal su-aal badnida baabu maa wixii la kaarahaystay ayuu baabkan u yahay min karati suaal su-aal badnida weliba la naca waa su-aasha tacanudka iyo madax adayga dabada ku hayso iyo su-aasha maalayacniga oo macnaha lahayn laakiin su-aasha cilmiga ah aad bay saxaabada u jeclaan jireen nabigeena weydiiyaan waa ka xishoon jireen lidalika waxay aad u jeclaan jireen inuu nin reer baadiye aho ninkaan muxuu ahaa damaam ibnu taclab oo kale inuu imaado oo weliba caaqil ah inaad imaado kadibna nabigeena waxyaaba badan ayaga kala xishoonayeen oo u weydiiyey ayagana ay ka faaidana ad u jeclaan jireen soo ma arkin dadka hadda markii majaalista la fadhiyo ama ardaydii la yahay ardayda qaar ayaa il adag oo aad loo ardayda ay u jecel yihiin macalimiinta meelihii ay yaro dul maraan ama meelaha gumuudka ay ku dhaafaan amaba ayaga ku adkaato oo muxuu aha si uha uga sarateen le macalimiinta muxuu ahaa wax walma yaqaanaan ninka markuu macallin yahay ama sheekh u yahood korsi ku fadhiya macnaheeda maa wax walba u yaqaanaa maya wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila nabi muuse cala sla slam ulcasmi rusul ayaa mimbar taagnay markaasaa la yidhi nabi muusew dadkaa ugu cilmi badan intuu eegay intuu eegay intuu eegay cid asaga ka cilmi badan u muuqan weyday markaasuu ana kadibna waxaa weyaan waa la edbiyey radi mxuah sal allahu aleyh wasalam yani waxaa weya jidkii saxda aha ayaa la tusay oo waxaa la yidhi muusow adoon aniga aan leeyahay oo majmac albaxrayn jooga oo kaa cilm badan ayaa jiro ee ninkaas u iray xirnimo markaasaa yuushac bn nuun fataahu ayuu muxuu la dhaqaaqay halkaasuu la aaday waa tii muxuu ahaa uu la kulmay waxyaaba uusan xataa ku fikirin uu meesha kala kulmay ajaa'iba ilaa marka dambe sabar haba yaraate uu muxuu aha sabri waaye waxaa hada firaaqu bayni wa beynik arinta ayd nabigan uu ku yiri kama fi bukhaari waxaa weeyaan muuse muxuu u sabri waayey in yar hadduu sabri lahaa khadir wax qisooyin badan iyo wax cilmi badan ayaan ka faaidi lahayna laytahu sabr saas waa ti uu nabiga dhihi jira alayh sala slam marka waxaan kala jeedaa yani qofka caalimka ah oo amaba qofka sheekha ah ama qofka mucalimka oo meel fadhiyo macnaheeda cilmiga intuu ka yaqaan waa in aad u yar lidaalika shimbirkii nebi muuse oo ululcasmi ahaa ood ilahay la hadli subxaana wa tacaala iyo khadir nabi khadir ayaa waxaa weeyaan doontii ay saarnaayeen ayaa shimbir ayaa agtooda muxuu ahaa baddi saas u yara tataabtay markaasaa wuxuu yidhi muusow cilmiga aniga laysiiyey iyo cilmiga adi lou siiyey cilmigii ilaahay marka loo barbardhigo subxaana wa tacaala shimbirkaas inta uu ka qaaday lama eka labadaana cilmiga ilaa qaliilan ayuu rabbi subxana watacaala marka macallinka waxaa laga yaaba mararka qaar meelaa qaran ay u gambisa ood kadibna dulmar markuu dulmar ay u gambisa ardayda mid marka daki ah oona muxuu ah madax adag yn af adag ayaa soo boodiya sheekh meeshaas waad ka boodi saas weeyaan marka waxay noqonaysaa marka inuu yidhaha adinka soo baxfiyo ama isaga laftirkiisu yidha anaan soo baxfiniyo soo baariyo dib haakada waxaan kala jeeda marka in cilmiga la suga waa wax loo baahan yahy oo qofka wax uusan muxuu ahaa yani si fiican u rugin uusan mxuu ahaa maskaxda gelinin oo iskaga rug waa laga maarmo weyaan ayib ayib xadiidka saddex boqol iyo toban iyo lixaad can sacd ibn abi waqaas waxaa marka su badan oo tacanudka iyo madaxadayga ah la diidaya mararka qaarna waxaa wey fasalada markaad fadhido waxaa ardayda xilliga aan mxuu ahaa jaamacada dhigan jirn hadda arday aan nahay ah, jaamacada dhigan jirn ayaa waxaan xasuusanahay ardayda qaar waxay samaynayaan tacanut madaxadayg wuxuu samaynayaa kitaabka la yaqaana kitaabkaan la akrinaya kadibna kitaab maktabadu geli maanta laba iyo tobankuu soo baari xadiidkan baar kan kala baar muxuu ahaa inta shuraax toban sharax soo qaad inta gedi waa aad u fiican oo qofka aalibicilmiga aad u anfacaysa arrinta yada laakiin liman xasunat niyatuhu oo qofka niyadiisa ay wanaag ay taho cilmigii kusii jilcanaado oo markii lamaraaba adigoo muxuu aha wax badan ay kaaga sii cadaadeen aad martid qofkii ah waa saxwa laakiin arday fasal la dhigin jirta waxaan garanay in arday ahaa afar allahu lana walahu oo xaqiiqana aan u ogaanay markii aan naga baarnay oon eh, lala sheekaysto rag loo diray inuu maclimiinta qoorta u gala bas iyuu rabaa marka wuu soo baaray wuu soo baaray wuu soo baaray wax alle wix khilaafa ku jiray haakada macalinka marka laba sadar isma dul dhigi kara markuu muxuu ahaa sadar dhaqaajiya wuxuu le sheekh sheekh sheekh hebel saasuu yidhi wuu wadi sheekh hebel saasuu ka yidhi wuu wadi sheekh hebel saasuu ka yidhi sheekh may xadiidkaasa ka hor imaaday yani lakad ninka asagaa ilaa markii dambe fasalka laga karaha oonaa warkan yaa ilaahay si naga yeel fasalka muxuu ahaa alif iyo ba iyay kala leyihin moogta a b c waxbay kala leyihin fasalada markii dambe heer fasalka ku jiro ardayda ina walbu yidhi anaha liiga bedelo fasalka hal liiga aadiyo ilan cashar maba soconaayaba casharkii wuu istaage su-aasha marka la diidaa su-aalaha noocaas weyaan laakiin su-aalaha cilmi dalabka ah waa arrin matluubaho loo baahan ya weyaan ardayga noocaasahana waxaa weyaan haaliban waxa lagu cuquubadeeya markuu isna macallin noqdo kuwa noocaasa qoorta loo suraa kamaa tadiinu tudaan marka lakadnimada alaiska ilaaliyo su-aalaha muxuu ah muhiimkaa dadka hala weydiiyo oo dee mogta qofka meelo badan bu wa ka baranaya macad wax ka baranaya jaamacad wax ka baranaya masaajid wax ka baranaya muxuu ahaa eh, seminaar wax ka baranaya wamaa ilaa dalika su-aasha muhiimka waa laga marmaan waa aad u qiimo badan laakiin lakadnimadana iyadan meesha kuma jirta marka su-aasha maa yukrahu min asuaal waa midda inkaarta iyo lakadnimada ay saaranta weyaan xadiis saddex boqol toban iyo lixaad can sacd bn abi waqas waxa lg radi allahu ta arda ana nabiya nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi ina acdama almuslimiina muslimiinta kan ugu weynanka badan jurman xagga dembiga iyo dembowga man wayaan ayaa ugu weynaan badan sa'ala weydiiyey can shayin shay oo lam yuxaram aan la xaram yeelin oo fa xurima loo xaram yeelay min ajli masalatihi su-aasha isaga wey dartii loo xaram yeelay shay dadka u banaanay ayuu dadka mxuu ahaa ayuu su-aal weydiinaya mar ayuu mxuu ahaa nabigan weydiinay alai sl slam kadibna isaga su-aashiis darteed ayaa waxay ugu soo degaya in la xaran yeelo kaas ayaa dembi kan ugu weyn gala weyaan ummadda ugu dembi weyn saas ayuu nabigan cadayna sal slm marka su-aalaha qaarkeed looma baahna yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasaluu can ashyaa in tubdalakum tasukum xadiid saddex boqol toban iyo toddobaad abi hurayrata taala arda can nabi nabigan wuxuu ku ri sal slam qal nabigan wuxuu yidhi dacuunii war idaaya maa taraktukum intaan inka taga idaaya wixii aan faraha inkala baxa oonan ihin waa xaraan ama waa xalaal aanan idin ihin iga ah barbaarinoo faraha igala baxa wixii aan idiin dhaafo adinkana muxuu faraha kala baxa waaya dacuunii iga tago daaya maa taragtu midaan inka tago way inamaa in kalaman ahlaka waxaa halaaga man kaana qablakum cid idinka horreeyey su'aaluhum su-aashooda iwa ikhtilaafuhum khilaafkooda ay khilaafayaan calaa ambiyahim nabiyaalkooda faidaa nahaytukum haddii aan idinka reeb can shayin shay fajtanibu ka fogaada ha u dhowaanina waidaa amartukum haddii aan idin faran biamrin amarna faatuu minhu ma satactum intaad awoodaan kala imaada amarka sidiisaba biqadri ismustaawa salaad dukaa lagu yidhahdoo taagan waxa weeyaan waa waa farad waa fard ama rukni min arkaani ah, waa ruknu min arkaani asala alqiyaam in loo istaago laakiin haddaad istaagi karin maad samaynaysa waa fariisaan haddaad fariisaan karin waad hakada sidii aad awoodi karto fattaqu llah ma statactum laakiin haddii marba waxaa lagaa reeba ha u dhowaanin weyaan oo lafdu muslim bikatrati su'aalihim su-aal badnidooda ayaa muxuu ah lagu halaaga weeyaan oo weliba su-aal ayna rabin inay qaataane oo inay wax ku dhibaateeyaan hadda tusaale ahaan nimankii baqaradii ina allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara neef loo gowracaa la yidhi kadibna waxaa weyaan ninka ninkan dilay markii baad garanaysaan waxaa weyaan ah, rabbiga noo tuug hanoo sheega mxuu ahaa siday tahay dadeeda siday tahay wamaa dalika midabkeeda suu yahay yani imtiaan imtiaan waadmuslim ima muslim wuuu fi awali awal mxuu ahaa xadiidka awalkiisa khaabana rasul nabiga lanoo khudbeeyey sala allahu alayh wali w slem faqala wuxuu yidhi ayuha qad farad allahu calaykum alxaja alla wuxuu inku faray xaj faxujuu xajiya saasuu nabigeena amarkaas ayuu bixiyey fa qaala rajulin baa wuxuu yidhi marka akulla caamin sanad walba miya yaa rasuula rasuulka allow fasakata kadibna nabigeena uu iska aamusay calayhi salaa slam xataa qaalaha ilaa uu ka yidha alaatan rasul rasulka wuxu yidhi sal slm low qultu haddii aan dhihi lahaa nacamha la waajabta way waajibi lahayd walama istatactu maadan awoodeen maadan awoodeen waxaa weyaan saddex jeer ayuu leey nabi allow muxuu sanad walba miya nabigu iska aamusi nabi allow sanad walba nabi allow sanad miya sal allahu alay waslam markaasa nabiga wuxu yiri aan nacam dhihi laha ayn ku waajibi lahayd maadna awoodeen uma qaala kadibna nabigan wuxuu yidhi daruunii waridaaya maa taraktukum intaan inka tagay oon waxaana idinka xaaran yeelin adinkaa idabaahay barbaarin ayuu nabigana cadayna sal allah alay waslam xadiis an abi musa ashcri wa radi allahu ta arda qala wuxu abu muusa su'ila nabi nabigan ayaa la weydiye sal sl an shaashayaalo kariiha u naca waxyaaba u risa rabin ayaa nabiga la weydiiyey ayaa nabigana la weydiiyey ala sl slam falama uktira calayhi markii lagu badiyey adiba wuu carooday nin baa wuxuule nabi allow hooyadii aabbahay waa la soo istaagi nin baa wuxuule nabi allow xoolo miyaan helaya tusaale ahaan nabi wax aabba hadda aan joogin baab hadda aanan furnayn ayay weydiinayaan nabigeena ala sl qaarkood saas ayaa dhacday kadib nabigan wuu carooday uma kadib qaala wuxuu yidhi nas dadku wuxuu ku yidhi saluunii intuu aruuriyey saluunii iweydiiya camaa shitum waxa loo xardan iweydiiye qaala rajulnin ba wuxuu yidhi man abi aabbahe waa kee qala wuxu yidhi abuuka xudaafa aabbaha waa xudaafa ninka la yihahdo fa qaama aakharu mid kala istaaga faqala wuxuu yidhi man abi ya rasuula rasuulka aabbahe waa mawl u ah u xureeyey ayaa aabbaha ah falamaa raa cumaru cumar markuu arkay maa fii wejhi nabiga wejigiis wuuu kusugan cara ah qala wuxuu ya rasul rasuulka allow ina anaga natuubu ilayka waan ku toobakeenaynaa ina anaga natub waxaan u toobakeenaynaa cafwan ina anaga natub waxaan u toobakeenaynaa ila allah alla weyne caza wajal alla weyne u toobakeenay nabiga looma toobakeenay alla alloo toobakeenay weyaan allaan u toobakeena ayuu yidhi marka waxyaabaha ay weydiinaya waxaa ka mid ah ayna abi ina abii wa abaaka fi naar aniga aabbahay aabbahaba naaray ku jiraan aabbahay aabahaba naaray ku jiraan xadiidkaas marka ragba waxay qabaan in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aabihi hooyadii ay ahlu janno yihiin dadaa qaba laakiin xadiidka intee la geyn cinda imaam muslim ina abii wa abaaka fi naar adeerkiisna sheegi marka qaar waxay leeyiin aabbahaas sheegay abu aalib ayaa loola jooday laakiin maxaa cadayni wallahu aclam nacam ayb waayahay xadiid saddex boqol tobaniy sideedaad can abi musa alashri waxaa lgu radi allahu ta anu arda qaala wuxuu yidhi cafwan xadiid saddex boqol iyo tobaniy sagaalaad can abi hurayrata radi allahu ta anu arda qala wuxu abu hurayra raawiyat alislaam qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slm inamaa in kale maana halaka waxaa halaage man kaana qablakum dadkiin ka horreeyay bikatrati su'aalihim su'aal badnidooda wa ikhtilaafihim khilaafkooda alanbiyahim nabiyaalku ay khilaafayeen kadibna ayagana khilaaf dhexdooda u kasii dhacay laa tas'aluunii ima weydiisaan can ilaa haddii aad weydiisaan ahbartukum idinka warrama bihi isaga qaala cabdullahi bnu xudaafata wuxuu yidhi man abiya rasul rasulka low abahay kuu ahaa qaala wuxuu yidhi abuuka abaa xudaafata ibnu qaysin weeyaan ninka magacaas la ee aabbaha ah oo aabbihiis caadigaa loo yaqaanay farajaca kadibna wuxuu laabtay ilaa ummihi hooyadii faqaalat waxay tii wayxaka liibaantaadii maa xamalaka cala aladii sanacta waxaad samaysay maxaa kugu xambaaray ku dhalay weydiis hooyadiisa ayaabtay maxaa kugu xambaaray faqad faqad kunna ahla jaahiliyatin nacam maa xamalaka maa kugu xambaara caladi sanacta faqad kunaa waxaan ahaynay ahla jaahiliyatin ahlujaahili wa ahlu acmaalin qabiixatin ah, mxuu ahaa faqad kunaa waxaan ahaynay isaga yaala marka ayadaya wilka halka wada farajaca ilaa ummi hooyadiisu u laabto faqaalat waxay tii wayxaka liibaantaade maa xamalaka maa kugu xambaara cala aladii sanacta waxaad samaysay faqad kunaa waxaan ahaynay ahla jaahiliyatin wa ahla acmaalin qabiixatin iyo dad camal xun sameey ayaan ahaynay maxaa adig kuga ambaaray ha ahaato adi laakin maaa kugu ambaaray laakiin zinada aad ba iskaga ilaalin jireen way necbaan jireen lidalika hind ibnu cutba radia taala ardaha uma macaawiya markay nabigeena baycada la gelaysay oo waxaa weya islaanimada ay kula ballamaysay walaa yazniina markii ay mxuu ahaa maraysay ama nabigan uu maray alayh sl slaam maxay tihi awatazni lxuratu ya rasul rsulka alla naag xur ah miyaa zinaysata naag xur ah oon addoon ahayn miyaa waa tii ay nabiga ku tiri ala sl slam aad bay u nici jireen wuxuu ku yidhi in kuntu waxaan ahay loo xuba mid jecel an aclama inaan ogaado man abii aabbahay qofkuu yahay man kaana min annaasi dadka ciduu ka inaan ogaado aad baan u rabay weyaan yani shaki unbaa ku jirayoo saas ayaan rabay radia taala arda xadiiska imam axmed ee soo saaray sanadkiisa sanad xasana weyaan baabu liqtisaadi fi lmawcida wacdiga dadka la wacdiyey in la dhadhexaadsado oonan wax aad u badanoo toroba laga dhigin ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiid saddex boqol iyo labaatanaad can abi waa'il waxaa laga wariyey taabicigaas qaala wuxuu abu wail waa'il kaana cabdullahi bn mascuud wuxuu ahay yudakiru nnaas dadka mid xasuusiyo oo wacdiya fii kulli khamiisin khamiis la arkayu dadka wacdin jiray fa lahu rajulin ba wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadiisa abuu cabdiraxmaanow lawadidtu waxaan jeclaan lahay annaka adiga dakartanaa inaadna wacdiso kula yowmin maalin la arko nin aad wacdi fiican ayuu ahaaye inaad maalin kastana wadisa ayaan aad u jeclaaday weyaan aan jeclaan lahaa qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn mascuud amaa inahu shaniye yamnacunii waxaa iga reebo min dalik arrinka isaga anii aniga akrahu waxaa nacayaa an umilakum inaad idin oo ood daashaan ood noogtaan ood idinka badbato wacdiga ayaa nacayaa wa inii ana atakhawalukum waa idin tookatookaynaa bilmawcidati wacdiga oo mxuu ahaa tooka maanta waxaa weyaan eh, khamiistan amaba mxuuaha khamiista kale hakada waa idin yaryareynaya weyaan oon idinkugu naseexaynaya kamaa kaana siduu ahaa nabi nabigeena ala yatakhawalna mid noo tooka tookeeya biha wacdiga makhaafata saamati makhaafata asa'aamati noogitaan inaan noogbaqitaan uu nooga baqaa calayna dushanaga siduu nabigaan yeeli jiray calayhi salaatu salaam ayaan idin yeelaya weyaan marka in subax dadka la wacdiye oo galabta la wacdiye oo maqhribka la wacdiye oo ceshii la wacdiye oo salaada yani dadka oo ku noogayaan marka wacdiga in yani xad loo yeela uusan daa'im ahaanin waa laga maarmaan weyaan in tusaale la yidhahda sabtiga waa muxaadara axad waa muxaadara isniinta waa muxaadara jimcaha waa muxaadara waa yani kulli usbuuc dhan muxaadaro un socoto ay noqoto waa daalaya marka dambe tacliinta waa ka duwanta tacliinta ayada istimraar wa maxaa yeelay wacdi iyo tacliim waa laba baab alwacdu watacliimu baabaani mukhtalifaan waa kala duwan yihiin weyaan inkastoo marar qaar laga yaabo inay wacdiga iyo tacliimtii isdhexgalaan laga yaabo weyaan ayib xadii saddex boqol labaatan iyo koowaad can ikrima mawla cabdillahi bn cabas waxaa laga wariyey can ibn cabas wuxuu ka war radi allahu taala anu arda qala kul amaba mxuaha dadka axaadiista u sheeg oo wacdi kula jumatin jumca la arka maratan hal jeer wacdi weeyaan fain abayt haddii aad fa maratayn laba jeer wacdi fain agarta haddii aad badisana fa alaaa miraarin saddex jeer wacdi weeyaan oo dadka axaadiista wacdiga u sheeg weeyaan walaa tumin laha noojinin annaas dadka noojinin hada qur'aana qur-aankan haka noojinin ama haku noojinin weyaan haku daalin ama haka daalinin walaa ulfiyanaka walaa ulfiyanaka yaanan kula kulmin tatii adoo u imaana alqowma qola wahum ayagana fii xadiiin war ay wataan i sheeka oo min xadiiim sheekadooda sheekadooda caadigeed waa iska hasaawayaan waa sheekaysanayaan adduun iyo aakhra waxay ka sheekeeyaanba dantooday wat inaad u timaada yaanan ku arkin oo fataqusa kadibna aad u qisoota caleyhim dushooda oo tirahda nabigeena saas yiri alai sla slam qisaasa jannadii waa saas naarti waa saas kadibna hadal un u dhex duurta arrintaa iska ilaali weeyaan kadibna aad noojisado diintiiba aad nacsiisid arintaas yay adoo sameeyaan ku arkin weyaan ila xerowgiisa ayuu ahaa isaga ayaana xoreeyey walaakin warka lagu laabaya haddii aad dad u imaada ansit aamus dhagraale ah waxay sheegaan dhegayso fa in amarowka ay ku amraan oo ku yihahdaan hay bal wax noo sheeg oo ay kaa dalbadaan faxadithum u sheeg oo u sheekeeyo axaadiis u oo wacdi wa hum yashtahuuna ayagoo weliba jecel waxaa weeyaan raba muxuuaha ma haysaa waa qaali ma rabtaana waa rakiis ahlo ganacsigaasa yihahdan qofka aduu mxu wa qaali dahab aduu gacan kuso qado war dahabkaan wada yaa rabo war toban shil ma ku qaadani labaatan shil ma ku qaadani garaamka mxuu ah kun shil ma ku iibsani laakiin markuu qofka dukaankiisa fadhiya xataa mustacmal isago wuxuu leey shan kun oo shil miga siinaysaa iska tag marka marka haddii wixii aad adiga gacanta kula wareegto saas lidalika culimada waxay dhahaan alcilmu yu'taa walaa yati alaaba cilmigaasaa lagu yihahdaa laakiin dadka madcuwiinta oo diinta lagu yeera xuquuqdooda waxaa ka mid in loo taga ayaga qofka gaalka in loo taga kaniisadiisi looga taga oo lagu soo wacdiyey dukaankiisi looga taga oo lagu soo wacdiyey oo muxuuaha diinta ilaahay looga yeera xaqa uu nagu leeyahay haddii aana ducaad laakiin dalabata cilmiga ragga ah, ayaga cilmiga inay yimaadaan wa inay soo doontaan wa cabdillahi bin cabaas dalabata cilmiga ragga ugu horey radiallah ta an arda ayuu ahaa isagoo nabigeenna adeerkiis u dhalay oo ahlbeytka nabigeena alai sl ayuu muxuu ahaa duhurkii saaxan albaabahooda inta go-isa saas marka dhigto ayaa boorka iyo mxuu aha kuleylka madiina ay ku dhufan jireen markaas saxaabada markay soo baxaan salaada casir usoo baxaan ayaa marka aad dhihi jira xadiidkan kaa rabaa markaasaa dhihi ya ibna cami rasuulilah maad noo sheegta annagaa ku imaadayna markaasaa wuxuu dhihi jira maya cilmiga asaga ayaa mxuuha loo taga asaga ma imaado saas weyaan dalabatcilmi marka iyaga taas laakiin dadka madcuwiinta oo diinta looga yeeraa ama faasiqiinta noqdeena ama gaalada noqdeena ama dadka mxuuha qalocsan ha noqdeena in marka looga taga meelahooda oo diinta ilaahay la gaarsiiyo hadda say sameyan walaalaheen tabliiqa arinta xuquuqda ay leeyihiin dadka waxay ka mid tahay eh, cusaada ama gaalada ama dadka madcuwiinta xuquuqdooda an yu'taa iley nabigeena ala sl muxuu utegi jir waa taqaanaa yahuudda u tegi jir nabigena ala sl slam nimankii munaafiqiintu u tegi jiray halkaas u dhaqaaqi jira saxaabada u tegi jiray islaamo cunug muxuu aha dhimana ayuu u tegi jir nabigena ala sl slam oo gaalla ah. markaasuu ah, muxuu ahaa sababtii ku islaami jiray nabigeena ala sl slam marka dacwada iyo tacliinta mararka qaar meela ay ku kala tagaan ayaa jirta weyaan waaya xadi inaasa cafwan fain amaruuk haddii ay ku faraan faxadihum u sheeg wahum ayagana yashtahuunahu iyagoo mxua jecel fandur eeg asajca hadalka tixda ah oo min adducaai ducada ah fajtanib ka fogow ducadan tixda maarata oo sida mxua gabayga waliba noociisan mxuu ahaa sajciga waay waxay yidhahdaan ximaaru ashicr mxuu ahaa shicirka faras ayuu leeyahay awr ayuu leeyahay dameerna waa leey marka shicirka nooc ugu hooseeya ugu liidan marka hadalkii la yara tixa oona laakin gabayga caadiga ahayn shajcigaa iska ilaali markaad ducada gabay iyo in laga dhiga iyo baabkaa iska ilaali weyaan iska ilaali fajtanibu ka fogow fa innii aniga cahidtu waxaan ogahay rasuul rasuulka alihi asxaabu wa asxaabu asxabtiis waxaan ku ogsoonahay laa yafcaluuna inaynan samaynaynin ilaa dalika arinkaas ka fogaashada ay ka fogaanaan sajciga markay duca ay wax aanan ahayn kuma oga weyaan ku oga markay ducaysanaan sajcigaas iyo tixda way ka fogaan jireen weyaan yani wuxuu la jeedaa laa yafcaluna malaa yafcaluna ma samayni jirin ila dalika alijtinaab fogaashada iyada mooyin wax kale may samayn jirin baabu kayfiyati dacwati ila allahi tacaala hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdihi warasuulihi mustafa caaw waa iska soo gaabinay warkan waa nala tararaxay lakiin insha allahu tacala sideyna caadigahayd cashirka waan badin doonaa insha allahu tacala